bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وsaxbihi أجmaciin ama bacd <clears throat> الnowc الsaabica caشhar nooca toddoba-iyo tobnaad macrifaة اlأfraad waxaan soo haynay kitaabu taqriib lilimaam الnawowiyi raximah اllahu tacaala nooca toddoba-iyo tobnaad macrifatu alafraadi axaadiidta afraadda ah aqoonsashadeeda iyo halkan kaga warramaya inteeda badanna waa soo hormartay qayb ictibaarka iyo mutaabacaadka ku soo hormartay iyo wax shaadka aan kusoo sheegnay iyo iyay u wada badan yihin fardigana si guud mudlaqa iyo nisbiga u qaybsamayo fardiga mudlaqa ah waxaa weeyaan meesha qaraabadu maa kaanat alqaraabatu fii asli sanad qaraabada aslu sanad marka ay ku jirto ayay ahayd ayb aslu sanadkuna uu yahay meesha yacnii saxaabiga loogaga warinayo taabiciga iyo booskiisa fardiga nisbiga ah isaguna yaa qaybo kala leh fardigaas nisbiga ayuu meeshaan marka maqsuudka badana uu u yahay qaala alimaamu raximah اllah taqadama maqsuuduhu fardiga maqsuudkiisa wuu soo hormaray falfardu qismaani fardigu waa laba qaybood axaduhumaa labada qaybood middood fardun weyaan fardi can jamiici ruwaati ruwaadda dhammaantood lagala gooni noqday fardun weyaan xadiid fardi ah can jamiici ruwaati ruwaadda dhammaantood lagala gooni noqday <coughs> oo dadkii ruwaadda dhammaan ama ha ahaadaan hiqaad ama ducafa ha ahaadaan maba aynan werinin hal nin unbaa ruwaadda dhan kala goonina inta xadiidkaa warinaysa nin unbaa yaa kala gooni noqday ninkaa nin weheliyo oo labeeyo ama iqa ha ahaada ama daciif ha ahaada male wataqadama waa soo hormaray kaasi xukunkiisa wataqadama wuu soo hormaray ay xukmuhu xukunkiisii baa soo hormaray waay fi shaadi buu ku soo hormaray shaadka ayb oo waatuu ku soo yidhi ninku iqo yahayna cidna aanu khilaafayninna xadiidkiisa waa saxeix hadduu dabdigiisu khafiif iska yahay cidna aanu khilaafinna waa xasan haddii kalena xadiidkiis waa munkar iyo waatuu soo lahaa casharkii hore aan kusoo marnay axaduhumaa fardun weeyaan fardi can jamiici ruwaati ruwaadda dhammaantood lagala gooni noqdo wataqadama kaana waa soo hormaray yacnii ay xukmuhu baa soo hormaray meesha shaadkuu noogu soo hormaray waathaanii midka labaad binisbati ilaa jihatin fardun weeyaan fardi binisbati ilaa jihatin jiha marka laga eego dhinac marka laga feeriyo ayaa fardi uu yahay ka qowlihim wadalika ka qowlihim oo kale weeyaan ay dhahayaan tafarada bihi ahlu maka xadiidkan waxaa la gooni noqday ahlu maka ayb tafarada bihi ahlu makkata waashaami marka buldaantaa markaas la milicsaday ee xadiidka duruq badan waaba loo hayaa laakiin duruqdaas dhammaan waa un wadahal beled ayb xadiidkan marka buldaanta la fiiriyo beled aan maka ahayn raggiisu ma aynan werinin waa fardi laakiin kii hore muxuu uga duwan yahay kii hore wuxuu uga duwanaa qariibuu ahaa hal nin ayaa la gooni noqday xadiidkii laakiin midkan waxaa dhici karta beledkaasi shan nin inay toban ka sii wariso labaatan ka sii wariso laakiin dhammaan ay isku beled yihiin xagga tirada qariib kama aha laakiin wuxuu qariibka ah ou fardi ka yahay xagga beledka waa fardi nisbi ah weyaan aw amase fulaanu can fulaan aw amase waxaa weeyaan fulaanun tafarada bihi fulaanun hebel baa la gooni noqday xadiidkii can fulaanin kala gooni noqday fulaan oo mucayana marka la fiiriyo xadiidku sida kale laakiin waa u duruq badan yahay maalan waxaa la yidhi tafarada bihi cuqaylun can الzuhriyi marka zuhri aan fiirinno cuqayl ardada zuhri cuqayl keliyaa wariyey wain kaana xadiidka can hayri zuhri ou dad badan yahay oo ictibaaraad fara badan yacni mutaabacaad iyo shawaahid uu leeyahay aw fulaanun hebel ayaa yanii la gooni noqday tafarada bihi fulaanun can fulaanin ayuu kala gooni noqday can fulaankaa fulaankaas la sheegayo marka la fiiriyo iyo hal nin oo kala gooni noqday nacam iyo hal nin oo markaa la gooni noqday aw ahlulbasrati reer basraa la gooni noqday can ahli lkuufati bay kala gooni noqdeen reer kuufa reer kuufa marka la fiiriyo xadiidkan hal qolaa ka warisay waana reer basra ayb wa iyo wixii lamida ayb waxaa kaloo noocan ka mida oo shibhihida soo gelaayo biاlnisbati ila اhiqaat marka la fiiriyo yani biictibaari اhiqaat xadiidku fardi wa laakiin haddaan hiqaad la fiirinine ruwaaday ruwaad ma tahay la fiiriyo fardi ma aha xadiidka waa fardi nisbiya noocaasna maalan waxaa lagu leeyahay tafarada bihi yuunus can الzuhriyi waxaa laga wadaa yacnii biاlnisbati lihiqaati asxaabi الzuhri yuunus keliya xadiidkan wariyey laakiin dadka ardada dacfiga oo ku jiro rag kale waa la helaa oo zuhri markaa ka wariyey yani marka la fiiriyey marka iqaadda dadka ah xadiidkan waa waa fardi laakiin marka ruwaaday ruwaad ma tahay la fiirinayo fardi ma aha waa fardi nisbiga ah kaa laftirkiisa <clears throat> macaayana marka aad leedahay tafarada bihi fulaan oo aad u jeedid raggii iqaadda ahaa ictibaara adiga kugu jiro fardigaaga fardi nisbi oo ictibaarka kugu jiraa wuxuu yahay marka la eego dadka iqaadda ah xadiidkan nin baa la gooni noqday ayb laakiin haddaan ictibaarkaa la fiirin lahayn oo la yidhaahdo war xadiidkan ruwaad allaale ama iqaad ha noqdaan ama yacni rag ducafaa ha noqdaanba ee wax wariyey ma jira waa la soo helaa oo fardigu uu ka baxaa dhinaca marka laga fiiriyo ayb walaa yaqtadii hada taar walaa yaqtadii ma keenayo ayuu yidhi haadaa midkan yacnii attafarudu waa kan day attafarudu ah walaa yaqtadii ma keenayo haadaa midkan ay tafarudu yani tafarudkaani ayb ilaa an yuraad yani walaa yaqtadii ma keenaayo haadaa midkan yani tafarudka ay u jeedaaye dacfahu dacfa alxadiidi xadiidka daciifnimadiisa ma keenaayo ilaa an yuraada in loo jeedo mooyaane bitafarudi اlmadaniyiina ilaa an yuraada in loo jeedo mooyaane bitafarudi اlmadaniyiina madaniyiinta la gooni noqoshadooda yacni maalan tusaale ahaan waa infiraadu waaxidin mid la gooni noqoshadii in loo jeedo oo minhum iyaga ka mida fayakuunu markaa wuxuu noqonayaa kalqismi اlأwali qaybta horo kale jumladan waxuu rabaa inuu ku yidhaahdo fardiga nisbiga ah iyo midkan yacnii hore oo uu soo sheegay oo qariibka eh, ah fardiga hariibka ah oo xadiidka asaalatan ba hal nin keliya un uu warinayo yaa isa soo geli kara mararka qaar oo waxaa dhici karta xadiid in la yidhaahdo tafarada bihi ahlulmadiina oo <clears throat> reer madiina cidaan ahayn ma aynan warinin haddana laakiin reer madiina laftirkooda hal raawi keliya la warinayo reer madiinii baa hal raawi uu ka warina muxuu noqonaa marka midkaasoo kale noocii hore ayuu la mid noqonaa kaasoo kale marka midkaas waa dhici karta inuu dacfi keeno calaa yacnii hadalkii soo hormaray ee shaadka ku soo hormaray marka aan fiirinno ilaa shuduudka qaar baa waxay dhahayeen bimujaradi tafarud waaye ayb walaa yaqtadii ma keenayo haadaa midkan tafarudkaani waa midka noocan dambe waay dacfahu dacfaalxadiidi ma keenaayo ilaa an yuraada in loo jeedo bitafarudi اlmadaniyiina madaniyiinta tafarudkooda in lagu jeedo infiraadu waaxidin mid la gooni noqoshadiisaoo minhum iyaga ka mid xadiidkii reer madiine keliyaaba warinayaan laakiin iyagoo reer madiine bis ay warinayaan haddana dabaqaadka sanadka dabaqo ka mida ah, ayaa hal raawi bis ou la gooni noqday kaas marka oo kale maxaa la dhahaya labadii noocba waa lagu miaali karaa kaas oo noocan dambe waa lagu miaalin karaayo beled kale binisbati ila اlbuldaan cid kaloo xadiidkan warisay ma jirto reer beledkaas aan ahayn dhinac kale marka yacnii kaa laga baxo oo la yidhaahdo fardiga ama qariibka noociisa hore oo fardun can jamiici ruwaatina waa laga helaa midkaan oo nin reer madiina bis baa wariyo nin labeeyo ounan jirin labadii nooc marka isku soo wada gelayaan kaas marka wuu keenayaa marka dacfi <clears throat> ujeedkiis marka taas ayb ishaaradan oo marka walaa yaqtadii haadaadanna waxay ku dhacaysaa yacnii fardiga nisbiga ah midkan oo laleeyahay tafarada bihi ahlu shaam tafarada bihi ahlulmadiina la leeyahay dacfahu ma keenayo xadiidka dacfigiisa ilaa an yuraada in loo jeedo bitafarudi اlmadaniyiina maalan madaniyiinta yacnii la gooni noqoshada ay xadiidka la gooni noqonayaan in loo jeedo infiraadu waaxidin mid inuu la keliyoobo minhum iyaga ka mida xadiidka fayakuunu markaa wuxuu noqonayaa kalqismi اlأwali qaybta hore qaybta hore marka waa fardun can jamiici ruwaati miduu soo yidhi ee middaa marka dacfi ma keenay marka waa yahay inay keento waa laga yaabaa cinda bacdi ahli اlcilmi horaad u soo martay kaas النوع الثامن caشhaر nooca sideed iyo tobnaad almucallalu mucalalkii xadiidka mucalalka ah ayb oo yacni markaa cilaysan waayo cillo qarsoon oo dhaawacaysa ay ku jirto wayusamuunahu markii horena markaan saxiixa joognay waxaan shardi uga dhignay xadiidka saxiixa cadamu shuduud iyo cadamulcilla cilla maxaa la yidhaha marka halkan taasuu ku sheega wa yusammuunahu waxay ku magacaabayaan culimmada xadiidka mucallalku waxay ku magacaabaan almacluula macluul ayay ku magacaabaan wa huwa laxnun waana laxni buu yidhi alimaamu nawowi wa huwa laxnun ayumacluul marka cibaarada bukhaari iyo tirmidi iyo xaakim iyo daara qutni iyo way ku dhacday ayb ayb sababka markaa uu laxniga u gelinayaana dabcan waxay tahay waa yani wuxuu leeyahay eh, acalla yaa laga bixiyey sida badan ama callala haddii laga bixiyana mafcuul in lagu keeno maba ahaynba ayb oo yacnii ficilka mudaaric oo xarfu mudaarica laga gooyo oo miim madmuumaa la keensado qabla la hoos dhigo ayaa yacnii ismiga faacil uu ku imaan jiray <clears throat> haddii yacnii ismi mafcuul la rabana in la kordhiga uu ku imaan jiray marka kii la cilleeyey haddii la rabo in la dhaho in la kor kordhiga in yacnii markaa min acalla fa huwa mucallun in la dhahay ahayd callala haddii laga bixiyana mucallalun in la dhahay ahayd marka macluul oo mafcuula intuu ka yimid buu leeya saasay laxni ku tahay buu u wadaa laakiin sakhaawi sharaxiisa wuxuu ku faa'iideeyey qoladan marka iyada macluul isticmaalaysa waxaa saacidayu yidhi azajaaj allugawi ayaa waxa uu yidhi buu leeyahay wuxuu soo keenay eh, yaa isticmaalay oo sidan marka mafcuul isticmaalay wasnigan jamaaca sida ibnu quuqiya iyana waxay yidhaahdeen calaa annahu ulaafiyun waaba ulaai nacam iyay dhaheen min calla alinsaanu baa laga keenay insaankii baa bukooday oo jiraday cilladu iyadana waa nooc marad ah xadiidka ku imaanaysa ayb sidaasay dhaheen calla alinsaanu ay marida ayb washay asaabathu alcillatu saa darteed markaa in macluul ugu keenaa wax dhiba ay leedahay male ayb taasaa marka uu tilmaamay calaa kullin marka ibnu xajarna kitaabkiisa cilalka magaca uu u bixiyey marka la fiiriyo waaba macluulkaasuu ku magacaabay azahru almaluul fi lkhabari almacluul ayuu ku magacaabay kitaabkiisa fi lkhabar almacluul wayusamuunahu lmacluula bay ku magacaabayaan wahuwa laxnun waa laxni buu yidhi marka wahada nawcu noocan min ajaliha whada nawcu nowcani min ajalihaa weyaan min ajali anwaaci alxadiid xadiidka anwaacdiisa kuu ugu waaweyn yatamakanu minhu ahlu lxifdi yatamakanu ahlulxifdi dadka ahluxifdiga <clears throat> wuxuu makansanayaa minhu kan xaggiisa oo ka makansanayaa wahada nawcu nowcani min ajalihaa weyaan min ajali anwaaci culuumi alxadiid culumuulxadiidka anwaacdiisa kuwa ugu waaweyn yatamakanu ahlulxifdi yatamakkanu minhu xaggiisa wuu ku makansanayaa ahlu ahlulxifdi waalkhibrati waalfahmi athaaqibi xifdiga iyo khibrada iyo fahamka haaqibka dadka leh way makansadaan oo kan yacnii cilalka macrifadiisa noocan macrifadiisa ayay waxay ku makansadaan yacni in xadiidka ay markaa ay xukumaan <coughs> walihaadaa saa darteed dad aad u yaraa ka hadlo ibnulmadiini iyo axmed imaam axmed iyo bukhaari iyo yacquub ibnu shayba iyo abu xaatim abu zurca iyo daara qudni iyo rag lamidana ah. <coughs> ayb marka dadka ahlu xifdiga ee ahlu khibrada ah ayaa tamakun ku helo tamakun ayay ku helaan waalcillatu cilladu cibaaratun waxaa weeyaan waalcillatu cilladu cibaaratun can sababin sabab weeyaan xaggeed yacnii la cabirayo sababka oo haamidin eh, sababka oo haamidin daqiiq ah khafiyin qarsoon qaadixin wax dhaawaco maca anna adaahira daahirku isagoo uu yahay asalaamatu nabadgal minhu cillada uu ka nabadgelsan yahay xadiidku wayatadaraqu cilladu way u banbaxaysaa ila alisnaadi bay aadaysaa aljaamici kulansaday shuruuda sixati sixada shuruudeeda daahiran sida muuqanayso cilladii buu rabaa marka inuu tacriifiyo wuxuu ku tacriifinayaa cibaaratun can sababin weeyaan sabab sababka oo qaamidin daqiiq ah sabab daqiiq ah oo yacnii aad aan loo arkaynin kaas oo khafiyin qarsoon maxaa ku baxaaya marka cilladu haddaanay daqiiq ahayn oy weyn tahay cillo lama dhaho yacnii halkan marka la joogo khafiyin qarsoon hadday muuqato cillo lama dhaho oo in kaana culimmada xadiidka gabal ay u isticmaalaan haddana laakiin lama dhaho cillo cilladu hadday yacnii khafiye aanay ahayn oo daahiro ay tahay cillo ma aha oo maalan inqidaaca jeliga ah oo kale xadiidka sanadkiisa markaad fiirisaba inqidaac jeliya uu ka muuqanayo ma la dhahayo xadiid oo waxaa weeyaan yani cillaa ku jirta la dhihi maayo ama mucal qaadixin iyadana waa shardiyo mararka qaar cillaa imaanaysa laakiin waxba ma dhaawacayso haddaanay waxba dhaawacaynin oo qaadixa aanay ahayn oo xadiidka aynan ku keenaynin qadxi lama dhahaayo iyadana cillo ma ah maca ana adaahira sida muuqanaysana assalaamatu nabadgal uu yahay yacnii minhu xadiidka uu ka nabadgalay minhu yanii cilladii u ka nabadgalay cilladan marka sababkan uu ka nabadgalay xadiidkii wayatadaraqu ila alisnaadi bayayuu u gudbayaa cilladu ay u gudubtaa isnaadkii aljaamici kulansaday shuruuda asixati sixada shuruudeeda kulansaday daahiran sida daahirka ah isnaad yacnii marka la fiiriyo shuruudu sixa wada kulansaday ayay cilladu aaddaa oy u gudubtaa ayb markaasay inaan la aqbalin keenaysaa tacriifkii cillada ayuu halkaa ku sheegay marka cilla maxaa la yidhaha cibaaratun can sababin qaamidin khafiyin qaadixin maca ana الظaahira asalaamatu minhu xadiidkii inuu ka nabadgalay baad moodaysaa ayb oo qofka aan aad aqoonta ugu lahayn markuu fiiriyo waxuu shuruudii shanta ahayd xadiidkan waa oofsaday buu is leeyahay watudraku baxi kale ayuu gelayahay baxigaani watudraku wuxuu gelayaa see cilada lagu ogaadaa cillada see lagu ogaadaa watudraku cillada waa la haleelaa see lagu haleelaana bitafarudi raawi raawiga la gooni noqoshadiisa ayaa lagu ogaadaa raawigi inuu la gooni noqday ayaa cillada lagu ogaadaa maalan xadiidka duruqdiisaa la jamcina xaggan iyo xaggan iyo xaggan iyo xaggan marka laga keeno yaa waxaa la arkayaa cilladaani ama shay qarsoon oo qaadix ah inuu raawi la gooni noqday ruwaaddii kale xifdiga badnaydna aysan la imaanaynin marka noocii shuduudku waa cilla khafiya marka shuduudku waa cilla khafiya waay ilaa shaad waxaan ku sheegnayna tafarud baa jiro mukhaalafo ay la socoto shuduudku tafarudun maca mukhaalafatin ayuu ahaa cilla khafiya waay marka waxaa lagu soo saari karaa in duruqdii la ururiyo la jamciyo dabadeed marka la ogaado inuu raawi ziyaadadan la gooni noqday yacnii irsaalkan ama yacnii wasligan rafcigan inuu isaga la gooni noqday tafarud marka waa lagu ogaadaa koow watudraku ciladii waa la haleelaa oo waa la ogaadaa bitafarudi raawi raawiga la gooni noqoshadiisa lagu ogaadaa wa bimukhaalafati hayrihi hayrkii inuu khilaafaa lagu ogaadaa lahu isaga ayb hayr ayaa khilaafay raawigii ama raawigii baaba hayr khilaafaya hayr ayuu khilaafayaa ka badan ama hal qof ti hore waxay ahayd yacni lafdigan biduuni mukhaalafa iyadooba aanay jirin ayaa tafarud la helay riibo iyo marka waxaa jirta shaki keenaayo tafarudkan inuunan saxsanayn waa xukumayaan marka cilada culamada wain kaana markaa mukhaalafaba aanay jirin wa bimukhaalafati hayrihi kana waxaa weeyaan marka raawigii yacnii wa bimukhaalafati hayrihi hayrkiis ayuu yaa khilaafay lahu raawiga khilaafay ayb mukhaalafada iyaduna marka waxay keenaysaa ama cagsi ka dhigo raawigii baa hayr khilaafay ama hayrkaa raawiga khilaafay taana waa lagu soo saari karaa adiga marka mukhaalafo mukhaalafadii marka dabcan shuduudku tanu tusaale u noqona marka shuduudku wuxuu ka mid yahay min aqsaami alcilla waxaa laysdhigi karaa markaa dawaayahay waayahay haddii uu shuduudku cillada ka mid yahay maxaa si gooni loogu sheegay oo maxaa loo dhihi waayo marka min hayri shuduudin walaa cilatin maxay u dhahayaan taxsiilulxaasil sooma ah shaadkii cilladii buu ka mid yahay waxaa si gooni isaga loogu sheegay halkaa marka culammada waxay dhahayaan waxaa si gooni loogu xusay in muqaal yani e, shuduudku fuqahada ayaan iyagu ictibaarinin oo aan arkin oo usuuliyiintu iyagu shaad wax la yidhaha agtooda maba jiraba muxadisiintu marka waxay rabaan inay khilaafsan yihiin say u caddeeyaan ayb haddii cillada uu lagu dhex daro aad looma dareemayo khilaafkaas si loo dareemay gaar ugu sheegay wabimukhaalafati hayrihi baa lagu gartaa hayrkiisa yacnii mukhaalafadiisa ayaa lagu gartaa oo khilaafayo lahu raawiga maca qaraa'inana lala qabo weliba qaraa'in qaraa'inta oo tunabbihu baraarujinayso alcaarifa midka aqoonta leh baraarujinayso tusayso calaa wahmin wahmi korkii yacnii ku baraarujinayso ayb biirsaalin lagu wahmiyo mursalnimo lagu wahmiyo irsaal ow waqfin ama waqfi mawquufnimo ow dukhuuli xadiiin xadiid gelitaankiisa fii xadiiin ou dhex galo ow hayri daalika ama taa waxaan ahayn tafarud iyo mukhaalafow sheegay qaraa'inna waa inay la jirto haddaanay qaraa'in jirin tafarud kastaa dacfi laguma sheegi karo maca qaraa'ina qaraa'in lala qaba qaraa'inta oo tunabbihu baraarujinayso hiya iyadu alcaarifa midka caarifka baraarujinaysa aqoonta leh oo wax garanayo calaa wahmin wahmi korkiis ku baraarujinayso wahmigu muxuu yahay marka biirsaalin lagu wahmiyo raawi baa wahminaayo wahmigiisuna waa irsaal xadiid yacnii waxaa weeyaan ragga qaarkood ay yacnii <clears throat> ay wasliyeen ayuu isagu irsaal ku keenay oo kale riwaayada mursaladaa marka cillay noqonay ayb maca qaraa-inaha ay qaraa-in lala qabo qaraa-inta oo tunabihu baraarujinayso alcaarifa midka yacnii wax garanayay baraarujinaysaa calaa wahmin wahmi korkii ayay ku baraarujinaysaa biirsaalin yacnii fii irsaalin ku dhacay ayb ow waqfin ama waqfi ku dhacay ow duquuli xadiiin xadiid gelistiis fii xadiiin ku dhacay yanii qaraa laftirkeedii baa marka waxay dhacaysaa irsaal dhexdiisa ama waxay dhacaysaa waqfi dhexdiisa xadiid la rafciyey yaa waxay dhacaysaa qaraa'intii isagoo markaa mawquuf ah mid la e, wasliyey oo wahmi ahaan loo wasliyey yaa qaraa'intii intii waxay tusaysaa e, waxay tusaysaa irsaalnimadiisa mid la wasliyey yaa irsaalnimadiisu ay qaraa'intu keenaysaa mid la rafciyey mowquufnimadiisa ay qaraa'intu keenaysaa waxay keenaysaa qaraa'intii aw dukhuuli xadiidin fii xadiidin ama qaraa'intii waxay ku dhacaysaa xadii xadii dhexgalay xadiikan xadii aanu lahayn ayaa la dhexgeliyey ow kayri daalika ama kaa kayrkiis bixayu meel yaqlibu calaa dannihi malihiisu markaa uu ku qaalib noqonaayo baxayu meel yaqlibu calaa dannihi malihiisa korkiisa uu ku qaalib noqonayo fayaxkumu wuu xukumayaa baaxidkii bicadami sixati alxadiidi xadiidka sixa la'aantiisa ayuu xukumayaa ow yataradadu ama waa ku shakinayaa fayatawaqafu waa joogsanaya yani cilladii waa qaraa'in buu ku leeyahy qaraa'intu waxay noqonaysaa marka qaraa'intii baa marka waxay ku dhacaysaa xadiid la wasliyey irsaalkiisa mid la rafciyey waqfigiisa irsaalkan iyo wasligan iska soo horjeedana dannigiisa qaalibka wuxuu keenayaa in riwaayada mursalada ay raajix tahay oo middaan laga raajixsan yahay saana xadiidka uu daciif ku yahay ama waxaa weeyaan haddii eh, riwaayada marfuucada ah inay wahmi tahay oo midda mawquufadaa ay toosan tahay ayaa marka uu garanayaa middan iyada yani marfuucada ah inay iyadu tahay yani ay wahmi tahay oo khata ay tahay midda mawquufada ay toosan tahay buu dul istaagayaa xadiidkii marka waa daciif buu leeyahy taa iyada waa mid mid kale waxaa dhici karta iyadana inuu shakiyo midna mid aanay ka raajix ahayn jamcu duruq buu sameeyey xadiidkii midna waa wasliyey halkan waxaa yaala isagoo eh, yani mursal ah tawaquf shaki baa gala iyo tawaqaf waa ka istaagaya xadiidkii baa loo joojinaa ayb aw dukhuuli xadiiin fii xadiiin xadiid baa xadiid dhex ayb oo xadiid marka sanad kale lahaa <coughs> iyo meel kale lahaa ayaa meel kale la dhexgeliyey markii duruqdan la jamciyey waxaa la ogaanayaa marka xadiidkani inuu xadiidkan kale ajnebiba ka yahay waxaasoo dhan marka qaraa'intii baa tusayso macrifada marka culummadu ay u leeyihiinna waa macrifatu sayrafiyi fii naqdi diinaari wadirham oo kale duruqduu jamcinayaa fahamkiisa iyo khibradiisa dheer darteed ayaa marka wuxuu keenayaa marka inuu yidhaahdo xadiidkani marka waa laga istaagayaa ama cilladaa buu leeyahay haddii la yidhaha deliilkanna deliil toosa ah oo muuqda dadkii ma tusi karo sharaxa ayuu kugu dhigay marka taa iyada marka waxaa weeyaan cillada sida lagu gaarayo yani cillada waxa lagu fahmaayo <clears throat> dariiqa marka fahamkaas lagu gaarayona waa noocmo waa baxi kale waariiqu ilaa macrifatihi waariiqu jidka ilaa macrifatihi ilaa macrifati alcillati ama ilaa macrifati almucallali mucallalka lagu ogaanayo ogaanshadiisa dariiqa lagu gaarayo jamcu duruqi alxadiidi xadiidka duruqdiisa ururintiisa xadiidka duruqdiisa yacnii in la ururiyo iyo wanadari fiirin ayb wa ariiqu ariiq ilaa macrifatihi lagu gaaro jamcu duruqi اlxadiidi weeyaan xadiidka duruqdiisoo la ururiyo oo laysu keeno waannadaru iyo fiirin waaye fi ikhtilaafi ruwaatihi xadiidka ruwaaddiisa warinaysa ikhtilaafkooda oo la fiiriyo aad loogu tadabburo wa dabdihim iyo dabdigoodoo la eego wa itqaanihim iyo ah, sida ay u kala itqaan badan yihiin taa in la eego way ku leeyahay <clears throat> tii hore marka waxay ahayd fahamka dariiqa lagu gaaray waa jamcu duruq oo culammadii xadiidka waxay dhihi jireen albaabu idaa lam tujmac duruquhu baabka haddaan duruqdiisa la jamcinin lam tucraf cillatuhu cilladiisa la garan maayo marka baabka duruqdiisa in la jamciyaa waa daruuri baabka marka waxaa laga wadaa xadiidkan yacnii baabka uu ku saabsan yahay in la ururiyo duruqdiisa yani xadiidkii in loo abtiriyo marka xaggan laga keeno xaggan laga keeno xaggan laga keeno xaggan laga keeno loo abtiriyo markaas baa la garan karaa cillada uu leeyahay inaanu cillad lahayn laakiin haddaan sidaa la yeelin ma la fahmaa walidaalika jamcu duruq waayo albaabka koowaadoo laga galaw ninba ninka uu marka xadiidka duruqdiisa kaga aqoon badan yahay waa kaga cillo bad cilladana waa kaga aqoon badnaanaya duruqdii markaad halkan keensata marka ibnu rajab wuxuu leeyahay sida ugu fiicanoo duruqda loo jamcin karaa waxay tahay inaad ogaatid raawi kastaa dadka yacnii asaaniidda udugdhaxaadka u ah inaad ardadii ardada ka warisaa dabaqaadkooda inaad kala garan karto zuhri oo kale aaduu u arday badan yahay ardaydaa tiro badan waa inaad garaadadooda kala taqaano say u kalaa yani dabaqa اlula dabaqa aaniya dabaqa aaalia dabaqa raabica kuwa yacnii ducafada ah kuwa dhowdhow kuwa xadiidkoodu xasan ka yahay kuwa yacni xadiidkooda daraja alculya uu yahay kuwaasaa ina u kala taqaano bixaydu hadday iskhilaafaan xadiidka zuhri markaad u abtiriso ood keento duruqdii looga wariyey dhammaan aad kala rajixi karto waxay cillaana marka aad sidaa dhab usoo dhihi karto <clears throat> walidaalika isaga juska labaad ayb juska labaad isaga wuxuu aad ugu sheegaa dabaqaat uruwaad marka dabaqaat uruwaad in la aqoonsado aaday muhiim u tahay ayb ayb waطariiqu ilaa macrifatihi jamcu duruqi اlxadiidi xadiidka duruqdiisoo la ururiyo way wanadaru iyo fiirin waaye fi ikhtilaafi ruwaatihi xadiidka ruwaadiisa iskhilaafkooda in la eego ma iskhilaafsan yihiin isku simay u keenayaan xadiidka wa dabdihim iyo dabdigooda in la eego lagu tadaburo say u kala dabdi badan yihiin wa itqaanihim hadday dabdi wada leeyihiinna itqaankooda in la eego wa kaura tacliilu intaa marka waxaa weeyaan dariiqii lagu gaarayo saddex baxhi waayo marka tacriifuhu fahmuhu iyo aariiqu ilaa fahmihi ayb kutubta laga alifayna waa badan yihiin baxsiga afaraad wuxuu noqon karaa ashharu musanafaatihi baabkan marka musanafaadka laga alifay waxaa ugu ashharsan kitaabu cali bni اlmadini kitaabu اlcilal ayaa ka mida alcilal libni abi xaatim ama liabi xaatim waxaa ka mida alcilal eh, lilkhalaal imaam axmed uu aad ugu wariyaa waxaa ka mida sidoo kale musnad اlcilal oo uu leeyahay yacquub ibnu shayba inkastaanu dhammaystirnayn waxaa ka mida alcilal lidaara quطniy waana midka ugu shaamilsanoo culumtii horena jamciyey wax badanna keenay tartiib oo abwaabta fiqhiga ahna waa loo sameeyey kitaabkaas kitaabu اlcilal lidaara quطni wakaura tacliilu wakahura wou batay altacliilu baa badatay cilayn bilirsaali lagu cileeyo bian yakuuna raawiihi raawigiisu waaba inuu yahay raawiga yani raawi mursali waa xadiidka mursalka raawiga warinayo waaba inuu yahay aqwaa mid ka xoog badan minman ruux wasala wasliyey ayb alimaam nawi wuxuu leeya waxaa badatay in wax lagu cileeyo irsaal oo ninka irsaalka wax ku warinayaaba aa xifdi badan kii waslinayey ayaa laga xifdi batay waa laga xoog badan yahay marka waxaa la leeyahay irsaalkii riwaayadii mursalada wax lagu cilaynayaa oo xadiidkan markaa waxaa la leeyahay eh, maadaama uu raawigii axfadka ahaa ou irsaaliyey xadiidku waa mursal hadduu mursal yahayna waa mucallal taasaa badatay buu leeyahay wa taqacu alcillatu cilladu way dhacdaa filisnaadi bay ku dhacdaa wahuwa alakharu waqad taqacu filmatni inay ku dhacdaa la arkaa alimaamu nawowi meeshaan markuu leeyahay wakahura atacliilu bilirsaali bian yakuuna raawihi aqwa miman wasala isagu inuu diidan yahaad moodaan sababtuna waxay tahay isaga wuxuu idlaaqi jiray aziyaadatu min ahiqati maqbuulatun qolada idlaaqaysuu ka mid ahaa ayb waana soo marnay hadday tacaarudu alwasli waal isagu wuxuu rajaxay qofka wasliga samaynaayo maadaama uu yahay qof iqa ah aziyaadatu minhu maqbuulatun marka waxba ku cilayn maayaba asaga xadiidka isagoo mursala hadduu soo arooray isagoo mawsuula riwaayat lmawsuul ayuu rajaxayaa ninka wasliyey ayuu isagu markaa u rajaxayaaba waa diidaya isaga marka laakiin culamaa ulxadiid sidaa ma aha ayb wataqacu lcillatu cillada way dhacaysaa filisnaadi bay ku dhacaysaa wahuwa alakharu kaasaana badane waqad taqacu inay dhacdaa la arkaa filmatni matniga inay ku dhacdo wamaa waqaca fi lisnaadi inay matniga ku dhacdana waa la arkaa laakiin isnaadka inay u badan tahay yaa laga fahmayaa wamaa waqaca filisnaadi wamaa waxa waqaca dhaco filisnaadi isnaadka dhexdiisa waxa ku dhaco qad yaqdaxu inuu dhaawacaa la arkaa fiihi isnaadkii wa filmatnina inuu dhaawaco cilladu hadday isnaadka gasho isnaadkuna waa dhaawacaysaa matnigana waa dhaawacaysaa <clears throat> kal irsaali baa <clears throat> <clears throat> lamida iyo wlwaqfi kal irsaali oo kale walwaqfi iyo mawquufka kale irsaalka iyo waqfigu cillo isnaadka ku dhacday waayo matnigana waa usoo gudbay ila matniga lama xujaysanayo markaas waqad yaqdaxu inuu dhaawaca la arkaa fi lisnaadi isnaadka khaasatan wayakuunu lmatnu matniguna ou ahaado macruufan mid la yaqaano <clears throat> saxiixan oo saxiixa waxaa dhici karta ciladii marka inay eh, matniga sanadka haysato laakiin matniga isagoo saxiix ah inuu soo arooray way dhici kartaa xadiidka marka matnigiisa ma cilaysna sanadkiisu laakiin waa cilaysan yahay dad badan oo marka aan fahmaynin yacni isqilaax culummada yaa meeshaan aad u tacaarud iyo yacni waxay muujiyaan iyo iyo fahm qaldan maalan wuxuu arkayaa xadiid aslu matnihi bukhaari ku sugan culammadii marka cilalka daara qudni iyo raggii waaweynaa oo xadiidkii oo kale sanadkiisa cilaynayo waxay moodayaan marka in matnigan ay daciifinayaan markaasuu leeyahay say ku dhici kartaa xadiid bukhaari ku jiro in la daciifiyo xadiidka matnigiisu cillada laga hadlaayo matniga ma haysato sanadka ay haysataa waana kan marka uu ku leeyahay waqad yaqdaxu fi اlisnaadi khaasatan wayakuunu اlmatnu macruufan صaxiixa marka matnigan lagumaba dhegano lamanaba haystaba waad arkay marka dad badanoo marka waxay leeyihin fiiri shiikhan xadiid bukhaari ku jira cilayna haddaad fiirisana waxa uu ka hadlaa waa sanad matni ma ahani ogow marka matnigaani isagoo macruufa oo saxiixa ayuu ku jiraa fii saxiixi اlbukhaari oo fii saxiixi muslim ayb laakiin waxaa la haysto matnigu ma ahana waa sanadka sanad mucayana mucayana ayaa lagu dhegan yahay walidaalika xadiidkan uu cilaynayo daara qudni kitaabkan laydhaha alilzaamaat wاtatabuc saasayba u badan tahay daara qudni wuxuu leeyahay kitaab alilzaamaat wاtatabuc laydhaha axaadiid wuxuu ka hadlaa yanii eh, axaadiid ay bukhaari iyo muslim saxeixaynka ku soo saareen ayuu ka hadlaa badanaa laakiin wuxuu ka hadlaa waa sanaaca xadiiثiya isnaadiya waay sanaaco oo matniga usoo tallaabaysa ma aha dadka qaar marka badan waxay moodayaan marka xadiidka inuu daciif yahay sidaana ma aha wayakuunu اlmatnu matniga markaa wuxuu ahaanayaa macruufan صaxiixa ka xadiidi yacla bni cubayd oo kale xadiid yacla bni cubayd can الthawriyi can camri bni dinaar xadiidi albayicaani biاlkhiyaari xadiidkaas halita yaclaa yacla bnu cubayd waa gafay inamaa huwa cabdullaahi bnu diinaar weeyaane camru bnu diinaar ma aha sanadka marka cillo ku jirta wa sanadkiiba hadda qalad lagu sameeyo cillo ay ku jirtaa xadiidkuna waa xadiid saxiix albayicaani biاlkhiyaar ayb halita yaclaa inamaa huwa cabdullaahi bnu diinaar laakiin hadda kan xataa in cillo lagu mihaaliyo waa laga fiican yahay maxaa yeele camru bnu diinaar iyo cabdullaahi bnu diinaar kilaahumaa iqatun xayumaa daara yani daara isnaadku wuxuu ku wareegayaa u nin iqaan ah. cillo qaadixa amaba ahanba xataa haddii cabdullaahi la yidhaha iyo haddii camar la yidhaha cilladan waxba ma dhaawacayso tii aan soo tacriifinna maba ahanba ayb shaaficiyada iyaga waxay ku misaalaan culimmadooda qaarka kuwa dambe weliba xadiidkan isaga yanii xadiiu bismi illaahi raxmaan raxiimka eh, akhrinteeda anfinayo salaadda dhexdeeda oo xadiidkan muslim ku jira oo kaanuu laa yadkuruuna bismi illaahi raxmaan raxiim laa fii awali اlqiraa'ati walaa fii aakhirihaa bismi illaahi araxmaan araxiim ma sheegi jirin qiraa'ada awalkeeda iyo aakhirkeeda midna yacnii marka faatixada la akhrinayo iyo suuradda ka dambaysa marka la akhrinayo midna bismi llah ma dhihi jiro ayb waxay yidhaahdeen marka eh, riwaayadan marka sidaa dhahayso cilaa ku jirto ciladuna idiraab iyo wax noocaasay ku sheegeen waxbay marka isu aad isugu keenkeeneen arrintaa marka eh, ayb arrintaas eh, alxaafid ibnu xajar isagu waa diidayaan ayb oo wuxuu leeyahay arrintaa iyadaa arrin saxan ma ahano idiraabka in wax lagu cileeyaa waxaa ka horayso in cadamu imkaani اljamci haddii shayga la jamcin karaa idiraab maba jira lamana sheegan karo riwaayada marka dhahayso kaanuu laa yadkuruuna bismi اllahi الraxmaani الraxiim bisin ma sheegi jirin ay jahran yaa lagu xambaaraya si kore uma sheegi jirin ma diidaysa yacnii inay hoos u aqrin jireen laa yadkuruuna dikri jahri abaa lagu anfiyey meeshaas riwaayada waxaana caddaynaysa uu yidhi isla xadiidka anas ee daara qudni uu warinayo kaanuu yusiruuna bismi illahi raxmaan raxiim bismi illaahi raxmaani raxiimta hoosay u dhigan jireen hoosay u aqrin jireen marka hoosay u aqrin jireen iyo ma sheegi jirin meelaa laysugu geyn karaa hoosay u dhigi jireen waaba caddahay ma sheegi jirinna bimacnaa waxaa weeyaan ay jahran kuma aanay sheegi jirin sidaa marka in la imaano idiraabka marka cillada ay sheegayaanna halkaasay ayaa lagu tuurayaa ayb saasuu tilmaamay walidaalika halkan isagu waa suyuudi wuxuu ku mihaalinayaaba kaas wmihaalu اlcilati fi اlmatni man farada bihi muslimu fii صaxiixihi min riwaayati اlwaliid bni muslim xadaana alأwsaaciyu can qataada أنه katba إlayhi يخبirه can أنس بن mالك أنه xadaثه qاla صlaytu khلف النبي sl اه sلم أbي bكر وcمر وcثمان fakanuu ystaftixuuna balxamdu للahi رب العاalمين laa ydkuruuna bsم الlahi الرحمن الرaحيم fي أول qراءة وla fي آkhiriha ثuma rawaahu min riwaayaة الوليد can الأwsaaciyi qال أخbaranii إسxاaq بn cabdاللahi بن أbي طلحة أنhu samca أنسا ydkuru ذلika warawaa maalikun fakulluhum kaana laa yaqra'u bismi illahi raxmaan raxiim laa yaqra'u laa yadkuruuna laa yaqra'u iyo laa yadkuruuna ay jahran waa kulligood ila riwaayada kale waa in lagu jamciyo loo geeye ah wazaada fiihi alwaliid bnu muslim sallaytu khalfa rasuulilah hada alxadiidu macluulun acalahu alxufaadu biwujuuhin jamactuhaa waxarartuhaa fi lmajlis araabic walcishriina min alamaali bima lam usbaq ilayhi buu yidhi laygala hormarinba wa ana ulakhisu haa hunaa intaas uu tilmaamayaba ibnu xajar baa yacni waxaa weeyaan waxyaabahaas uu cillada ka dhigaayo isaga dad ka horreeyeyba uga horreeyey haddana cilladii ibnu xajar annukat calaa kitaabi ibni salaax iyo eh, fatxulbaariga laftirkiisa aad buu u naqdinaya macaanidaasaa marka uu tilmaamaya isaga wuxuu leeyahay marka alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin tay ku furfuran jireenna suuratu alxamdu baa laga wadaa taa iyada waa waxbaa loo heli karaa laakiin laa yadkuruunadan baan waxba loo helaynin iyada laftirkeeda waa loo heli karaayo ay jahran bidaliili riwaayada kaanuu yusiruuna kaanuu yusiruuna maxay sheegaya inay aqrin jireen kaanuu yusiruuna bismi اllahi الraxmaani الraxiim inay aqrin jireen ayay tilmaamaysaa laa yadkuruunadana siday ku aqrin jireen inaysan jahri ahayn baa lagu xambaara ilaa inay sir tahay horaana loogu soo sheegay waa sida ugu fiican waqad tuطlaqu in la iطlaaqaa la arkaa alcillatu cilladii in la iطlaaqo calaa gayri muqtadaahaa shaygii ay keenaysay hayrkii in lagu iطlaaqo <clears throat> wixii markaa ay keenaysay oy tusinaysay ayb alladii qadamnaahu aanu soo hormarinay cilladii baa la arkaa macnihii aan u soo hormarinay macno aan ahayn in loo isticmaalo ka kadibi raawi raawiga yani beentiisa oo kale xadiidkii mawduuca ahaa ayaa waxaa la dhahayaa fiihi cillatun kii mawduuca ahaa oo nin raawi yacnii kadaab uu ku jiray oo kale wa khaflatihi raawi muqafal ah ayaa xadiidka ku jira cilla daahira waay iyadoo sidaa ay tahay haddana mucallal layska dhahayaan haadaa xadiiثun mucallun tacriifkii marka cilladan hore usoo marnayna muxuu ahaa huwa cibaara can sababin qaamidin khafiyin qaadixin mararka qaar marka cillo aan qarsoonayn oo muuqato ayaa mucallal lagu sheegi karaa xadiidkeeda wa suui xifdihi oo kale xifdigiisa xumaantiisa oo kale liidnaantiisa wanaxwihaa iyo wixii la midoo ah min asbaabi dacfi اlxadiidi xadiidka dacfigiisa asbaabtiisa ka mida wasamaa wou magacaabay atirmidiyu tirmidi annaskha naskigii ayuu cilatan cillo ku sheegay oo tirmidi yani waxaa weeyaan xadiid e, yani xadiidka la nasakhay naskhiga ayuu cillo ku sheegaa mararka qaar oo kitaabuulcilal ayuu ku sheegay oo wuxuu leeyahay ana jamiica ma fii hada اlkitaabi min alxadiidi macmuulu bihi waqad akhada bacdu ahli اlcilmi maa khalaa xadiiثayni labadii xadiid buu sheegay markaasuu yidhi waqad bayannaa cilaة اlxadiiثayni jamiica fii hada اlkitaab ibnu rajabna wuxuu yidhi sharxu cilali tirmidiga inamaa bayana maa qad yustadallu bihi linaskhi waxa uu caddeeyey waxay tahay xadiidku mansuukhnimadiisa wax loo deliishanayo laa annahu bayana dacfa isnaadihimaa marka tirmidi isqilaax uu leeyahay waayo oo mararka qaar xadiidka mansuukha ah inuu mucallal ku sheego oo uu cillo ku sheegayo mararka qaar marka sidaa ayuu yeelaa wasama tirmidiyu tirmidi wuxuu ku magacaabay annaskha naskiga cillatan ayuu ku sheegay wa adlaqa bacduhum qaarkoodna way idlaaqeen alcillata cillada calaa mukhaalafatin mukhaalafo ayay korkeeda ku idlaaqeen mukhaalafada oo laa taqdaxu aan dhaawacaynin mukhaalafada waxba dhaawacaynin ayay cilla ku sheegeen ka irsaali maa shay irsaalintiis oo kale wasalahu hiqatu daabidu hiqa daabida oo wasliyey nin iqaa oo daabida wax uu wasliyey in iyadoo mursalnimo lagu wariyaa ayay cillo ku sheegeen qaarkood midda waa lagu cillayn karaa cinda culamaa اlxadiiث agtooda irsaal iyo wasli iska hor yimid riwaayada mursaladana la rajaxay waa lagu cillayn karaa midda mawsuulada laakiin alimaamu nawwi saan hore u sheegnay isagu wuxuu wataa ziyaadada inuu in la aqbalo mar haddii nin iqa ay ka timid xataa qaala ayb ilaa uu ka yidhi bacdigooda culammada qaarkood min asaxiixi saxiixa waxaa ka mid ah saxiixun mucallalun xadiid saxiixa oo haddana la cilleeyey kamaa qiila minhu saxiixun shaadun sidii loo yidhi oo kale masaladanna iyadoo faahfaahsan waa ka soo hadalnay النوع التaaسع caشhaر nooca sagaaliyo tobnaad almuطaribu xadiidka muطaribka ah huwa muطaribku aladii iطiraabku marka asbaabta ضacfiga keentuu ka mid yahay isagana marka duruqda la jamciyaa la ogaan karaa huwa اladii waa xadiidka yurwaa la warinaayo calىa أwjuhin wajiyaalo wajiyaalaha oo mukhtalifatin kala duduwan mutaqaaribatin isku dhow dhow fain rajaxat hadday raajix noqoto ixda riwaayatayni labada riwaayadood middood bixifdi raawiihim raawiihaa raawigeeda xifdigiisa darti ay ku raajix noqoto ow kahrati suxbatihi aw bikahrati suxbatihi raawiga la saaxiibtinimadiisa badnaanteeda darteed ay ku raajix noqoto almarwiya canhu kan laga warinayo xaggiisa uu la saaxiibay ou aad ula saaxiibay aw gayri daalika ama kaagaas waxaan ahayn dartii yacni riwaayadu markaa ay raajix ku noqotay faalxukmu xukunka liraajixati ayaa iska leh midda raajixada ah walaa yakuunu mana noqonayo xadiidku muariban xadiidkuna muarib ma noqonayo idiraabka laba shardi baa loo shardiyaa si loogu magacaabo xadiidka muarib inaan la jamcin karin waxaas iskhilaafsan inaan la jamcin karin cadamu imkaani اljamci shardiga labaadna waxaa weeyaan takaafucu uruq <clears throat> an tatakaafa'a aلطuruqu duruqda iskhilaafsani inay isku awood ay yihiin hadday isku awood noqdaan aannan la jamcin karin waa laga tegaa idiraab dartii baa looga tegaa labadaa shardi in la helo <clears throat> haddii la waayo labadaas shardi xadiidka mudarib ma ah maalan waaba la jamcin karaa dhib male khilaafkaas ama lama jamcin kara laakiin riwaaya raajixa wej baa raajixa oo juhda kale ka raajixsan wejka raajixa la qaadanayaa maxaa yeele waxay noqonaysaa haddii kale shay marjuuxa in lagu cileeyo shay raajix ah <clears throat> taasna ma toosna ayb labada marka in laysku isku helo taasuu marka imaamu nawi halka ku sheegaya walidaalika culammadu kutubta haddaad akhrisanayso fatxulbaariga iyo kale waxaa ku soo marayso a'immada fuqahada muxadisiinta qaarkood inay xadiid cilaynayaan idiraabay ku cilaynayaan waa laga daba tegaya waa la jamcin karaa baa la leeyahay tii hadda aan soo maraynaaba ka mida basmalada ayb mararka qaar waxaa weeyaan lama jamcin karo laakiin riwaaya raajix ah idiraab bay iskaga cilaynayaan waa laga daba tegaa waxaa la leeyahy maya riwaayadan raajixadaa la qaadanaa middan kalea laga tegayaa saasay ku dhahay ayb huwa aladii waa xadiidka yurwaa la warinayo calaa awjihin awjuh mukhtalifatin kala tagsan mutaqaaribatin isku dhowdhow oolna la jamcin karin kala raajaxsanayn markaa waa mudarib fain rajaxad hadday raajix noqoto ixda riwaayatayni labada riwaaya middood maxay raajix ku noqon kartaan bixifdi raawihaa raawigeeda xifdigiisa dartiis ou ka xifdi badan yahay kuwa kale aw amase karati suxbatihi raawiga la saaxiibitaankiisa badnaanteeda almarwiyi canhu kan laga warinaayo ou aad ula saaxiibay ee labada raawiyo iskhilaaftay midna aad buu ninkan ugu takhasusay aad ula saaxiibay ninna waxaa weeyaan laba ama shan xadiid unbuu ka maqlay ninka marka aad ula saaxiibay riwaayadiisaa laga raajax yeelayaa marka aw amase hayri daalikay raajix ku noqotay falxukmu xukunka liraajixati riwaayada raajixada abaa iska leh <clears throat> walaa yakuunu xadiidkuna ma ahaanayo muariban muarib ma noqonayo xadiidka haddii la jamcin karana waa la mid marka iyadana mudarib lagu tilmaami maayo xadiidka ayb idiraabkii marka intaa unbuu ku tilma ka sheegay marka muhiimka waxaa weeyaan laba inaad qabsato shardi cadamu imkaani اljamci iyo takaafuq duruq ayb shardina waa wujuudi shardiga kalena waa cadami duruqdu waa inay isla ekaato taa in la helaa la rabaa shardina waa cadami oo jamc waa in la waayo labadaa marka in laysku helo ayaa ku imaan karaa haddii xadiidka mudarib lagu sheego ictibaar iyo mutaabacaad iyo ma gelaani iyo shawaahid maya sababtoo ah xadiid in idiraab lagu xukumo horta waa in duruqda dhanba meel laysugu keeno duruqdii markii meel laysugu keenay ayaa loo taag waayey markaasaa dacfi la xukumay aawo dariiqa dambood keenaysa marka marka xadiidta mudaribka ma galaan ictibaar iyo mutaabacaad iyo shawaahid <clears throat> ayb wabilah towfiiq sal